إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ilahay ما mahadsan سبحانه وتعالى tacaala xalqadii toban iyo saddexaad ee xalaqaadka bisha ramadaan ee barakaysan allihina gaarsiiyey barnaamijka ahaa nafaxaatu ramadaan xalqadiisii toban iyo saddexaad allihina waafajiyeyna gaarsiiyey annagoo amni haysano caafimaadna haysano ilaahayna ka baryayna subxaana wa tacaala iimaan iyo ziyaadadiisa ilahay kaas baa maasa subxaana wa tacala ikhwani kiraam ayuha almushaahiduun Eh, xalqadeenna maanta cinwaankeeda wuxuu yahay ramadaan waxusn lkhuluq bisha ramadaan iyo dabciga iyo akhlaaqda in la qurxiyo ramadaanka in akhlaaqda la wanaajiyo ramadaanka in dhaqanka iyo akhlaaqda la toosiyo wanaagga iyo fadliga iyo manzilada uu leeyahay ama ay leedahay akhlaaqda wanaagsan bisha ramadaan gudaheeda ayaan insha allahu tabaaraka wa tacaala eh, galabta ama caawa insha allahu tabaaraka wa tacaala ka hadli doonaa bisha ramadaan nicawdeeda waxyaabaha ka duwa bilaha kale akhlaaqda teeda sarsare ayay qofka ku hanuunisaa waa bisha laga fogaada muranka isqabqabsiga waa bisha lisudunma waa bisha muslimiinta dhexdooda ay isjeclaadaan lidalika diinta islaamka rabbigee subxaanahu watacaala uu soo dejiyey waxaa ay ku baaqday ama u yeertay in qofka uu ku dhaqmo makaarim lakhlaaq akhlaaqda teeda u karaamada badan xusnulkhulaqana aada iyo aada baa laisu jeclaysiiyey oo adilada nasuusta kitaabka iyo sunnada nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam aada iyo aada bay arrinteeda ugu hadleen nusuustan waxay caddaysay akhlaaqda suuban inay sabab u noqonayso qofka inuu ahlu janno noqdo waa umniyada iyo yacni iyodadiilada uu qof walba uu qudarayni inuu ahlu janno noqdo asbaabta keenta qofka inuu ahlu janno noqdo qeybaha ugu weyn inay kamid tahay asxaabulkhulaqa ayaa nusuusta ay caddaynaysaa abu hurayra radia allahu taala arda raawiyat alislaam ayaa wuxuu leeyahay nabigeena waxaa la weydiiyey sala allahu alayhi waali wasalam shayga ugu badan oo dadka jannada ilaahay geliyay subxaana wa tacaala nabigeena calayhi salaatu wasalaam laba arib arrimood ayuu farta ku fiiqay noo tilmaamay abu hureyre ninka uu ka maqlay nabigeena inuu weydiina uu u tilmaamay i abi hureraba iyo ummadda nabigeena calayhi salaatu wasalaam dhammaantood nabigeena wuxuu leey taqwa allahi wa xusnu lkhuluq shay dadka jannada geliyo oo sabab u noqda shayga ugu badan oo sabab ahaan ugu dhawaasho badan ama ugu badnaan badan waa allah subxaanahu watacala qofka inuu ka baqo an yattaqi llaha tacaala xaqa taqwa tan labaadna oo maxalu shaahidkana waxa weeyaan xusnu lkhuluq dabci wanaagsan saas ayuu nabigeena sala allahu aleyh wasalam imaam axmed ibnu maaja ayaa soo saaray xadiidkaas waana xadiis saxiixa qofka akhlaaqda suuban ilaahay uu ku arsuqi subxaanahu wa tacaala waxaa loo ballan qaaday inuu ka mid noqda muslimiinta kuwooda waa khiyaarsan uguna kaamil noqosho badan xagga iimaanka waa nas nabigeena ka sugan oo noocaas ayaa jira wey calayhi salaatu wasalaam nabigeena wuxuu sheegay sala allahu alayhi waali wasalam xusnulkhuluqa iyo dabci wanaagga in miisaanka maalinta qiyaamo qofka uu aada iyo aada u cuslayn doono ayuu nabigeena sheegay sala allahu alayhi waali w salam xadiid kale sidoo kale xusnulkhuluqa iyo dabci wanaagga qofka wuxuu rabbi ku gaarsiiyey subxana wa tacala siduu nabigana sheegay calayhi salaatu salaam darajata saaimi alqaa'im qof sooman oonan afuraynin qof taagan oonan oo salaad u taagan oonan salaada ka noogeynin ayuu rabbi ku gaarsiiya subxaana wa tacaala nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay qofka akhlaaqda suuban iyo khuluqa suuban ku dhaqdo inuu dadka kan ugu jecel yahay inuu yahay xagga maalinta qiyaamana majliska iyo makaano fadhiga iyo manzilada qofka ugu dhawaanta badan inuu yahay yuu nabigeena sheegay sala allahu alayhi waali wasalam waxaa kugu filan inaad siirada nabigeena akrisay sala allahu alayhi waali wasalam xaaladii siduu dadku ula dhaqmi jiray siduu xaasaskiisa ula dhaqmi jiray siduu aqrimadiisa ula dhaqmi jiray siduu saxaabada ula dhaqmi jiray siduu xataa cadowgiisa ula dhaqmi jiray nabigeena sala allahu alayh wasalam inaad fiiris ayaa kaaga filan xaaskiisa ula dhaqmi jiray calayhi salaatu wasalaam ludfi iyo waxa weeyaan dhimrin iyo naxariis iyo kaftan iyo xataa mararka qaar la tartan uu kula tartamo orod iyo wax lamid a ah. ayuu nabigana kooldhaaban jiray calayhi salaatu wasalaam markaasuu xitaa kolkoolin jiray xasaskiisa calayhi salaatu wasalaam sidoo kale aqribadiisa siduu usoo dhaweyn jiray siduu u karaameyn jiray siduu ugu naxariisan jiray siduu u maslaxayn jiray waad la yaabaysa inaba caadi ma ahan sidoo kale nabigeena calayhi salatu slam saxaabadiisii naftiisa ahaayeen calayhi salaatu wasalaam wa saxaabadeedii dhaafa nin baa muxuaha iyaga kamid ah weli say u kala warreeyeen buu nabiga ulaweysan jiray isa u kale fadli badan yihiin nin saxaabada ka mid a ayaa waxa weeyaan eh, abubakar wax ka sheegi ama saxaabi kale wax ka sheegi markaasuu nabigeena uu soo booday calayhi salaatu salaam hal antum taari taariku lii saaxibi war waxaa weeyaan saaxiibkayga ama asxaabtayda ma ii daynaysaan oo kuwa ii dhaafay oo dhibka ka daayay ma noqonaysaan markaasuu leeyahay law anfaqa axadukum mila uxudin dahaban maa balaqa mudda axadihim walaa nasiifa haddii mid adinka idin ka mid a uu buurta uxud dahab le-eg uu bixiyo hal nuskiila ama wax ka yar nuskiila oo ayagu ay bixiyeen oo raashiin ah ma gaarteen walaa nuskiil nuskiina xataa oo maxua rubaca ah, ma gaarin ayuu nabig sal slam marka saas ayuu nabigeena u wadaaqli jiray calayhi salaatu wasalaam koodoo baahan ayuu quudan jiray kooda xanuunsan ayuu booqan jiray kooda dhinta ayaa waxaa weya nabigeena caleyhi salaatu wasalaam uu waxa weyaan duugi jiray una ducayn jiray awlaadiisna ka warqabi jiray marka nabigeena siduu laqmi jiray saxaabadiisa inaba caadimaan acdaadiisa cadowgiisa siduu nabiga uu laqmi jiray caleyhi salaatu wasalaam xusn khuluq waad garanaysaan ya alwaliid ibnu cutba markuu nabigeena u yimid calayhi salaatu wasalaam oo kadibna uu gaalnimo u bandhigaayey u bandhigaayey inuu mxuu ahaa ka tago diintan uu dadka gaarsiina kadib nabigeena si uu dhegeysanay fiiri khuluqiisa markuu hadalkiisa dhamaystay ood boqortooyo u bandhigay ood muxuu ah xoolo u bandhigay ood waxa weye xataa in loo dhaawo oo hadduu jin iyo waxyaaba noocaas ay ahayaan wax walba u bandhigay markuu muxuu ahaa dhameeyey nabiga hadalka hore uguma godin calayhi salatu slam waxay tusanaysaa xusn khuluqiisa khuluqiisa markaasuu le afarabta aba abalwaliid abalwaliidow miyaad ka faaruqday hadalka ma ka baxday oo ma dhamaysay oo ma iisoo gudbisay markaasuu leeya nacam waan ka faaruqay markaasuu qur-aanku dul akrinayaa ilaa uu muxua ka saamoobo ood qolyihii reer qureysheed sanaadiidii ragga madaxda aha ugaasyadii meesha ay fadhiyeen uu ku noqoni markaasay leeyihiin ilaah baan ku dhaaranay rajaca biwajhin hayr alwajhi aladii dahaba bihi wejigii aada nagala tagay markuu naga tagay wejiga uu ku tagay weji aanan ahayn ayuu la soo noqday saxaraka wallah waatii markeed ay leeyihin ku dhaarnaba ku sixray nabigaan wax kale kuma sixrin wax kalena muxuu aha kuma samaynin bal dhaqan wanaag iyo kalaamka ilahay buu ku dul akriyay dhaqan wanaagna kula dhaqday si qalbigiisu u furmo tan labaadna waxa weeyaan kalaamka ilahay ayuu ku dul akriyay saas ayaa qalbigiisii bedelka ku riday arrinkaas nabigeena calayhi salaatu wasalaam siiradiisa aad bay ugu caddahay rabbigeena subxaana watacaala tacaala taaj iyo amaan a inaba cadihiin ayuu nabigiisa calayhi salaatu wasalaam kala duldhacay markuu leeyahay wa inaka la calaa khuluqin cadiim adiga adiga nabi maxamedow akhlaaq iyo dhaqan aad iyo aada u weyn ayaad ku sugan tahay ood ilaahay kugu abuuray ilaahay kuu hadiyey ilaahay kuu hibeeyey saasuu nabigeenna rabbigeen ku ammaanay oo rabbi ayaa nabigiisa ku ammaanay sala allahu alayhi waali wasalam xilligii umuna caaisha radia allahu taala ardaha xilligeedii ayaa waxaa la weydiiyey khuluqa iyo dabiicadda nabigeena calayhi salaatu wasalaam oo waxaa lagu yihi hooyoy ilan saxaabada dhan waxay hooyo e, ahaan ugu yeerayaan hooyana u ah xaasaska nabigeena dhammaantood calayhi salaatu wasalaam waradia allahu tacala canhum ardaahum markaasaa wuxuu ku yidhi hooyoy waxaad iiga warantaa dhaqanka nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam iyo akhlaaqdiisa iga waran iyo dabeecadiisa markaasa waxay ku tiri alasta taqra'u lqur'aan soo qur-aanka ilahi ma akrisid qur-aanka ilaahay qof akriya sooma tiid markaasa waxaa lagu yihi baraha markaasa waxay ku tiri faina khuluqa annabiy nabiy llahi sala allahu alayh ali wasalam kana alqur'aan khuluqa iyo dhaqanka iyo dabeicadda nabiga ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka ayuu ahay ay leedahay radia allahu tacala an wadaha imam muslim xadis soo saaray nabigeena calayhi salaatu wasalaam isaga laftirkiisa ayaa ka waramay kama cinda alimaam axmed bisanadin saxiix ka waramay dabcigiisa iyo wix looga soo saaray wuxuu leeyahay inamaa bucidtu liutamima makar alakhlaaq aniga waxaan lila soo diray inaan dhaqan wanaagga iyo dabci wanaagga iyo ficil wanaagga inaan dhammaystiro oon xoojiyo oon martabadii iyo meesha u sarraysa aan gaarsiiyo ayaa aniga liila soo saaray ayuu nabiga ilahi sala allahu alayhi waali wasalam marka dhaqanka wanaagsan iyo dabciga wanaagsan waxa weeyaan cibaadaadka waxyaabaha laga helo oo qofka ilaahay subxaana wa watacaala uu ka siiyo ayay kamid tahay cibaadaadka waxyaabaha kamilana ah oo kamid ah weyaan haddii cibaado wanaagsan lagaa helo laakiin dhaqankaada iyo mxuu aha dhaqdhaqaaqaada waxa weeyaan uu ka dugnaada cibaadadaada waa qiimo beelaysaa way faa-iide beelaysaa lidalika xusun khuluqa waxay ahaatay matlab iyo shay qofka mu'minka ah inuu ku sifooba laga dalbay loona baahan yahay weliba waxaa ugu sii daran bisha ramadaan bisha ramadaan waxa kamila waxa lagu aqbali waxa qurxini waxa meeshii la rabay rabbi ku gaarsiina subxaanahu wa tacaala waxa weeyaan waa dabiicadda wanaagsan xitaa haddii dabiicadda wanaagsan qof inuu kaa bixiyo ood kaa leexiyo uu isku dayo adna aad ramadaan kusugan tahay ha ka yeelin haddii xilli kale aad kusugan tahay ha ka yeelin laakiin bishaan ramadaan waxa weya soonkaad yaa ku xirani yaanan muxuu ahaa lagu badowsanin yaanan lagaa leexinin jidki fiicnay ood haysay nabigeena wuxuu leh sala allahu alayhi waali wasalam qofka sooman markuu la dardaarmaayo fain saabahu axadun aw qaatalahu falyaqul ini mriun ini mruun saim saaim hadduu qof caayo qofka sooman amaba qof uu la dagaalamo ha yidhaahda aniga aniga waan soomanahay aniga qof sooban ayaan nahay naftiisuu xasuusinaya oo dhegtiisaad maqashiinaya oo carabkiisuu kaga dhawaaqaya oo qalbigiisuu muxuu ahaa kula hadli sidoo kale qofkaan soomana qofkaan kaloola dagaalama ama la lacaytamaana in cay iyo dagaalan ay dhaqan ahlu siyaam ahayn ayuu u sheegaya marka dabcigii in la qurxiyo in la wanaajiyo ayuu nabigeena faraya sal slam wax kasta oo kaa bixinaana walow qof hadduu u qastay inuu kaa bixiyo dabci wanaag ha ka yeelin ha la caytamin hala dagaalamin maxaa yeele dabci wanaagii ayay kaa bixinaysaa dabci wanaagina soolaamo ku dhigaya saasuu nabigeena ula jeeda wallahu aclam nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiidkan wuxuu ku caddeeyey mithaal iyo tusaale cad qofka sooman inuu ku dhaqma akhlaaqda fadliga badan oo wanaagsan qofka sooman mararka qaar waxaa laga yaabaa maadaama baahi ay jirto oo gaajo ay jirto meelaha weliba khaasatan kulul ama qofka aanan muxuu ahaa xaaladiisa dhaqaala-aad ay usuub ay u fiicnayn oo xamaaliga iyo howlaha adag bisha ramadaan maalinteeda ku jira waxaa laga yaabaa qofka inuu kacsany haddii marka saas qud loo siiyo oo la taabto waxaa laga yaabaa markiiba inuu muxuu ahaa kacdoomo oo thawaraan iyo dagaal iyo caytanka loo horkacay mid kasii badan in loo imaad madino ayuu u yahay ilaa xaaladiisii ma degno khaasatan qofkii soonka u dhiba xaaladaas marka waxaa weeyaan laftirkeeda waxaa la rabaa inaad istijaaba iyo yeelitaan aadan samaynin codkaada aadan kor u qaadin aadan murmin qofkii geystay iidaaga iyo dhibaatadka u geystay aadan muxuu ahaa warkiisa raacin orcay iyo waxa weye aflagaada iyo wax lamid aadan la imaanin weliba aada ugu abaalgudda ood ku celisa oo tirahda ini mru'un saaim aniga qof sooman ayaanaha inaad tirahda saas ayuu nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam amar ku bixinaya qofka muminka ah waxa weeyaan maalintuu sooman yahay iyo maalintu soome sooneyn inay isku mid noqdaan maaha dabci wanaagga qofka muminka meel kasta iyo manzilo kasta iyo xaalad kasta uu ku sugan yahay inuu la yimaado waa loo baahan yahay lidalika nabigeena sal sl marka la weydiiyey xusnulkhuluq iyo dabci wanaagga nabigeena muxuu yihi calayhi salaatu salaam oo weliba la weydiiyey nabi alla yaa ku dhow maalinta qiyaama oo xagga aqrabu waxa weeyaan axsanukum akhlaaqan waatuu le qofka iigu dhawaanta badan xagga mansilada waa qofka waxa weeyaan akhlaaqda idinkugu fiican oo idinkugu dabciga fiican saasuu nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam sidaa darteed nabigeena alayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay xadiid abu hurayra u wariyey oona saxiixa wuxuu leey nabigeena sala allahu alay slam wa ida kaana yawma sawmi axadikum falaa yarfuth walaa yaskab fain saabahu axadu aw qaatalahu falyaqul ini mruun saaim waa xadiidka horow samajeed qaybta la marka waxa weeyaan qaylo lama ogola dembi lama ogola inaad caytanto lama ogola inaad dagaalanto lama ogola nabigan ayaa tawjiih iyo muxuu ah jihayn ayaa samaynayaa marka qaylida iyo waxa weeyaan dembiga ma banaana waktiyada kale in lala imaado laakiin xaalada soonka lagu sugan yahay ayaa aada iyo aad iyo aada usii adkaanaysaa lidalika maalintaas oo kale waxaa loo baahan yahay aayadda weyneed ood rabbi ileh subxaana wa tacaala wlaa tstawi اxasanaة wla اsayiئة idfac blati hiy axsan faida اladii baynaka wabaynahu cadaawat kaanahu waliy xamiim wma yulaqaha ila اladina sabruu wma yulaqaha ila duu xadin cadiim sidaa weyaan marka maalinta ayada ahod sooman tahay ayada aad ku dhaqan ayada maxay tahay rabbi wuxuu le subxaana wa tacaala sayi-ada oo xumaanta ah dembiga iyo xasanada oo hawaabta iyo alodhawaashada ah ma sina ilahay ma siinin subxaana wa tacaala tanna waa dembi waa dulli waa hoosayn waa darakaat waa midaan mxuu ahaa sayi-ada ah xasanadana iyo wanaagana waa darajaat iyo rifca iyo meel sara iyo qurba ilaa rabbika tabaaraka wa tacaala saasay kale yihiin maadaama xaalada ay noocaa tahay allah wuxuu ley subxaana wa tacaala walaa tastawi alxasanatu wala sayi xasana iyo sayi-a inaba ma sinna haddii ay xaalada noocaatay marka waxaa weeyaan idfa bilatii hiya axsan haddii xumaan lagula soo qaabilo marka oo xumaan xaggaada lala soo aado waxaad ku celisaa ood kala hor tagtaa ood ku qaabishaa bilatii hiya axsan hadalka iyo ficilka iyo falcelinta tan ugu wanaaga badan axsan afcal tafdiil weyaan tan ugu wanaaga badan halkaas la aad oo halkaas ugu jawaab ayuu rabbigan amar nagu siila subxaanahu wa tacaala haddii aad saa samays maxaa dhici marka faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaanahu waliyu xamiim waaba iyadoo markiiba qofkii cadaawada idinka dhexaysay oo xumaanta idinka dhexaysay oo waxaa weya khilaafku idinka dhexeeyay haddii xumaantii aad kula soo aaday aada wanaag la aado ood wanaag ugu jawaabto faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaanahu waliyun xamiim qof qaraabo ah oo saaxiib ah oo weliba aad kugu dhow waaba qofkii ooba noqday wamaa yulaqaaha ila aladiina sabaruu arrinkaas marka heli karo oo wanaagaas ilahay ku guulaynaya ahlu sabarka kuwa ahlu sabarka besa unbaad ilahay la kulansiiya odsiya wamaa yulaqaaha ila duu xadin cadiimin iyo kuwa ilaahay subxana watacaala dheef weyn iyo boos weyn iyo manzilo weyn uu rabbi la doonay subxaana wa tacaala akhi lkariim walukht lkariima ayuha almushaahiduun alkiraam qofka muminka marka waxaa weya bishan ramadaan inuu aayadaas ku camal fala walaa tastawi alxasanatu walasayi-a idfac bilatii hiya axsan faida aladii baynaka wabaynahu cadaawat kaanahu waliyun xamiim wama yulaqaaha ila aladina sabaruu wama yulaqaaha ila duu xadin cadiim ikhwani kiraam baahida aan u qabno inaan dhaqan wanaag iyo tabci wanaag ku dhaqanno bishaan ramadaan wax la koobi kara maaha aad baan ugu baahana baahi weyn baan u qabnaa sida dhabta ah maxaa yeelay soonkan aan ku jirna nafta ayuu toosiyaa iyo dabeicadda naftana wuu tarbiyeeyaa qofkana wuxuu baraa inuu sabro cunadii ka sabartay oo hadalka xumaad ka sabartay oo fiiri xumaad ka sabartay oo dhegaysi xumaad ka sabartay naftaada marka inaad sabar barto ayuu nagu kaalmaynayaa dabci wanaag buu kugu kaalmaynayaa bishaan waa fursad aan nafteenna tarbiyeyno inaan xumaha aan iska reebno inaan sadaqaadka badinno inaan dadka inaan dhexdhexaadino jeclaano inaan hadalka carabka run ka sheegno inaan hadalka sidiisaba iska yarayno inaan raximka xariirino inaan sabar la imaadno inaan nicamta weyno ilaahay noo garay subxaana wa tacaala aan ka shukrino inaan ka fogaano waxyaabaha xun iyo sayi-aadka iyo cayda iyo xanta iyo danskudirka iyo qalbi wax waxkuhaynta iyo bakhaylnimada iyo xasadka iyo in nafta dadka muminiintao dhan oo muslimiinta ah aan la jeclaan waxa nafta in la jecelnahay waxaas aan sheegno dhan marka waa darwad xusn khuluq xusn khuluqa meesha ugu sarraysa ayay intoodaba soo galayaan weyaan xusn khuluqa qofka muminka ah inuu khalqigoo dhan kula dhaqmayaa la rabaa inuu xatuu muslim yahay muslimu kula dhaqdo dabci wanaagsan hadduu gaal yahayna uu kula dhaqdo sida nabigeena samey sala allahu alayhi wa alihi wasalam lama koobi kara siirada nabigeena alayhi salaatu wasalaam mujahid bni jabr raggii atarbiyey nabigeena sal l slam waxaa ka mid cbdullahi ah bn camr caasi radia allahu taala canhuma mujahid ibn jabr ay wuxuu ka warinaya wuxuu leeyahay waxaan la joogay cabdillahi bn camr caasi radia allahu taala canhuma marka waxaa addoonkiisi iyo shaqaalihiisi ayaa waxaa haragga uu ka bixinaya neef la gowracay inuu ariyaha laga yaabaa ama wax kale u yahay ma neef ari weyaan cafan neef ari waa shaat yuu ka bixinayay haraggii markaasaa wuxuu ku yidhi war william markaad haragga bixiso waxaad hadiyada iyo hilibka ku bilowdaa ninkan jiiraankeenna oo yahuudigaa ku bilow saasuu ku yidhi ilaa dhowr jeer oo ku celiyey hadalka asaga ahaa markaasaa wiilka wuxuu yidhi imisaadsaad leedahay ama dadka la jooga waxay hadir ad u sheegtay wiilkii saasaa lagu yidhi ood war yahuudigaan ku bilow markaad haraga bixis yahuudiga hilib ku bilow yahuudiga jiraankan ku bilow adle iqa jir markaasa wuxuu yihi cabdillahi bin camr casi radi allahu taala anhu arda arda radi allahu taala anhu arda rasuulka alla sala allahu alayhi waali wasalam jiraanka inuu noo dardaarmo oon ixsaan u samayno oon dhaqaalayno oon hadiyad siino oon dabci wanaagsan iyo qowl wanaagsan iyo muxuu ahaa dhaqan wanaagsan aan kula dhaqano inuu ka dardaarma kama zuulo nabigana sal l slam ilaa aan ka malayno inuu muxuu ahaa hala dhaxalsiiyo oo jiraanka jiraanka ha dhaxlo sidii caruurtiisa u sida ninka naagtiisa u naagta ninka udhaxlaysa aabbaha wiilkiisa u dhaxlaa wiilka aabihiisa u sida ayada si lamid ah halisu dhaxashiyo inuu yidhaahdo ilaa aan muxuu ahay aan ka malayno ama aan ka danino oon ka baqno weyaan arrinka isaga marka xadiidkan amaba qowlkaas saxaabiga jaliilka iyo ficilkaas wuxuu tadbiiq iyo falgal iyo camal falitaan u yahay xadiidka nabigeena sala allahu alayh wali wasalam oo fi saxiixayn ku yeelay min xadiidi umina caisha radia allahu taala ardaha nabigeena calayhi salatu slam wuxuu leeyahay maa zaala yuusiinii jibriil biljaar xataa danantu anahu sayuwarituhu jibriil kama zuulin inaad jiraanka i dardaarmo uu yihaha nabi maxamedow nabi allow rasuulka allow jiraanka ha laga warhayo jiraanka ha loo naxariisto jiraanka ha loo ixsaanfala jiraanka waxa lagu sadaqaysta jiraanka waxaa loo hadiyay jiraanka yaan la dhibin inuu jiraanka igala hadla ood igala daarma nabiga jibriil kama zun ayuu nabiga ilahi sal lla slam ilaa aan ka malayo inuu dhihi doona jiraanka hala dhaxashiyo ikhwani alkiraam ayuha almushaahiduuna alkiraam nusuustaas kitaabka allah subxaanahu wa tacaala iyo sunnada nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam iyo aqwaasha iyo afcaasha asxaabada nabigeena calayhi salaatu wasalaam kulli waxay isaga markaati kacayaan kulli waxayna u boorinayaan kulli waxayna farayaan kulli waxayna jeclaysiinayaan inaan ku dhaqanno wasiyada nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam oo ah inaan ixsaan iyo wanaag iyo dabci wanaag iyo ficil wanaag iyo qowl wanaag inaan kula dhaqano ilaahay makhluuqaadka u khalqay xataa daabada iyo gaadiidka aada wadato gaari hadduu yahay iyo hadduu muxuuha faras yahay iyo hadduu rito yahay iyo hadduu dameer yahay iyo hadduu wax kale yahay iyo diyaaradu yahayba in si wanaagsan lagula dhaqdo makhluuqaadka xayawaanaadka xataa in dhaqa wanaag lagula dhaqdo dabcwanaag lagula dhaqdo makhluuqaadka kale marka laga soo tago xataa ibni aadamka gaalka in dabci wanaagsan lagula dhaqdo wa khaaliq innaasa bikhuluqin xasan nabigeena caleyhi salaa slam dardaaraysa kamid ahayd war khalqiga iyo dadka dabci wanaagsan kula dhaqan mu'miniinta iyo aqribada iyo jiraanka ayaga min baabi ola weyaan ayaga hadalba ma ayaga waa ka daran yihiin in mxuu aha faritaanka lasfar uu kasii culays badnaanaya ikhwaani ikram ayuha lmushaahiduun kelimadeenna marka intaas ayaan kusoo koobaya naftayda iyo naftiina waxaan kula darmayaa gabagabadii inaan ilaahay ugu baqno subxaana wa tacaala ilahayna ku raali garayno inaan dabcigeena wanaajino oon qowlkeenna wanaajino oon ficilkeenna wanaajino oon qalbigeena wanaajino oon qofka naga fog aan dabci wanaas kula dhaqano kana dhow aan kula dhaqano ilmaheena kula dhaqano xasaskeena kula dhaqano jiraankeena kula dhaqano dadka jamaacada aan wada dukan aan kula dhaqano gaalada xataa aan kula dhaqana sababna inay unoqoto laga yaabo inay diinta islaam ku jeclaadaan oy kusoo islaamaan arrinta iyadaana taarikhda islaamka wax badan ayay dhacday in dad la yaabay akhlaaqda muslimiinta iyo wanaagooda iyo dhaqan wanaagooda kadibna kusoo islaamay dalal iyo waxa weeyaan gobollo iyo degmoodin iyo tuulooyin iyo meelo badan ayay arrintaa ka dhacday taarikhda islaamka ilahi waxaan ka baryana subxana wa tacala biasma husna wa sifaati alculaa an yataqabala mina siyaamana waan yataqabala mina qiyaamana waan yataqabala mina dacwatana وأن يتقبل منا قراءتنا للقرآن وأن يتقبل منا دعاءنا وأن يتقبل منا ذكرنا وأن يتقبل منا كل أعمالنا يا رب العالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين allahuma aqsina min khashyatika maa taxulu bihi bayna wa bayna macsiyatik wamin daacatika ma tuballiguna bihi janatak wamin yaqiini ma tuhawinu bihi calayna masaaib adunya wamaticna allahuma biasmaacina waabsarna waquwatina abada ma axyaytana wajcal waaria mina wajcal thaarna cla man dalamana wansurna cla man cadana walaa tajcal musiibatna fi diinina wala tajcal idunya akbar hamina wala mablaqa cilmina wala tusalit calayna bidunuubina man laa yakhaafka walaa yarxamna